alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli lahi salى allahu alayhi wala alih wsaxbi wasalam waxaynu ku jiraa kitaab albuyuuculi baabu ruksati fi lcaraayaa wa beyci اlusuuli wاhimaar ruksadu waa ereyga in badan aynu aragnay eh? rakhasa rasuulu lahi salى allahu alay slam aynu so marray xadiis qaarkood marka eh, ruksadu waa shay marka hore xaaraana oo qofkii asbaab gaara loogu banaynayo xadiis baan ka booday miya ya ah, maalintii hore miya way xadiiska hay sheega ya xadiiskii aynu aad maalinti hore ka soo booday idhibke alka e sideed boqol sagaalaad waan dhigay xariiska waliba shalayna waynu ku celin ya maalintii hore iyo adu laba cisho waan sheegnay xadiiska dib ugu noqdaa shalay qalaais soo maa ku jirtay fa amarahu an yaakuda calaa qalaa'isi asadaqa markaa adaba wuuu waxaa jirta asalku buyuucdu de waa xalaal bay ahayn sooma alasl fi lbeyc wlmucaamalaat alxilu soomay ahayn waxyaalaha qaarkood baa la xaaraam yeelayaa asbaabta lagu xaraam yeela waxaa kamid ah waxaa ka dhalanaya dulmi qof baa laga yaaba xoolihiisi wax laga qaato amba khiyaana ku jirta amba wixii wax la mid ah xaalaadka qaarkood baa haddaba la ruqseeyey marka bayc lusuul sheekhu markuu leeyahay macnaheed waxa weyaan usuushu waa geedka laftigiisaoo la iibinayo geedkii meesha ku yaalay qofbaa dhulkiibuu la harhayaa lakin wuxuu leya intaasaan kaa iibiye midhihiina wuu iibinaya waxaa kaloo la baneeyey alcaraya alcarayana waa jamcu cariya oo waa musaabanadii baa laga soo reebay oo dadki rudabkii iyo timirtii baa laisku bedelaya rudabkii iyo timirtii la diiday in laisku bedelo ayaa la isku bedelayaa oo macnaheed waa saas wey marka iyadoo baycii soo gudagelaysa haddana waxyaalahani inay banaan yihin baynu arki doona insha alla wacan zayd bin thaabit radi canhu xukm lacraaya tacriifkeeda waynu sheegi doona an zayd bn haabit radi allahu canhu ana rasuula lahi sala allahu alay sl rasuulku rakhasa wuxuu u baneeyey uu rugseeyey fi lcaraaya midhihii shudabka ahaa in timir lagu bedelo an tubaaca buu baneeyey in lagu iibiyo bikharsihaa qiyaasteeda kaylan oo miisa mutafaqun caleyh wlimuslim muslim wuxuu wariyey rakhasa wuxuu rugseeyey fi lcariyati waa mufradkii caraaya eh. caraayana waa jamc kelmad cariyana waa mufrade wuxuu baneeyey cariyada ya'khuduhaa uu qaadanayo ay qaadanayaan ahlulbeyti qoysku ay qaadanayaan bikharsihaa qiyaasteeda iyo qadarkeeda bitaqdiiriha wa miqyaasiha tamran oo timira ay ku qaadanayaan rudab ay cunayaan markay timir ku bedeshaan iyadoo rudaba ay cunayaan buu baneeyey wa can abi hurarata radi allahu canhu ana rasuula allahi sala lah ala sl rsulku raasa wuxuu ruseeyey fii beyci lcaraaya bikarsihaa qiyaasteeda iyo qadarkeeda min atamri timirta ah fii maa duuna khamsati awsuqin shan awr in lagu rara ka hooseeya aw fii khamsati awsuqin ama shan awrar ayuu baneeyey muttafaq caleyh marka alcaraaya waxay yidhahdeen culimadu markaa waa cariya asalkeedu cariyadu waa timirta laysa siiya laysmaal siiya bay idhahdeen culimadii luqadu wahiya anaqla alatii yahabu saaxibuha amaraha liaxadi اlmuxtaajiin halka neef xoola-a ah, matalan qofka oo irmaan la maal siiyo waa la maal siiye macnaheed waa maxay lama siin laftigeede maxaa se siiyey inuu soo maalo oo intaa irmaan tahay uu listo dabeetna uu soo celiyo timirtiina waa saasoo kale o geedkiioo midhihiilaa la odhanaya geedkaa midhihiisa adugu qaado wixii kaaga soo go-a ayay asalku kelmadu ahayd laakiin imika looga jeedaa baycu rutab fii ru'uusi nakhlati bitamrin kaylan marka lasoo gaabiyo waabay saas imaam shaafici baa tacriifkaa iska leh iyo axmed iyo baycu ruabin fii ru'uusi nhlatin aw fii ru'uusi nakli bitamrin kaylan wuxuuna noqonayaa un rudabku wuxuu ahaa midhihii uu rasuulku diday alay sala slam in timirta lagu bedelo marka hore soo maha waa timirtii oo weli aan qaarin oon isku soo dhegin oo geedkii dee ku taalla oo calaa ruusi nakli timirtan geedka ku taalla wey calaa ruusi nakli haddina waxa weyan geedkii ku taalla maxaa lagu bedelayaa oo lagu iibinayaa bitamrin kaylan marka haddaba maxaa la sameynaya arintaasi waa arrin aan banaanin markay doro musaabanaba ahe laakiin baahi baa meeshii timi qoys baa u baahan nim iyo xaaskiisii ama caruurtiisiibuu u baahday oo timirtii ayaa uu ku daaloyn badan dabeete kaa macaane imika geedka ka soo go-ayana way u baahan yihin baahi baa meeshii jirta timirti bay haystaan way wax kaloo lacag kale ma haystaan ay ku iibsadaan ama wax lamida ah hadda lama diidin qofku inuu ruda biibiyo la soco taa ayay iskaga kaa qaldamin ninkan timirta geedka leh intuu geedkaa kasoo guro rudabka inuu iibiyo lacag ku iibiyo lama diidayo ila markaa kaash baa lagu kala bedeshay ee tan laga warramaya waa maxay timir iyo iyo rudabka isku bedel haddaba imika qoladani timir bay haystaan waxaanay u baahan yahin rudabkaa waa la qiyaasaya kolleyba dee boqol kiiba boqol lama odhan karo ila way hodhow yaraan kartaa ama way ka badan kartaae lakin kharsi baa lagu sameynaya alkharsu waa ataqdiir waa alxasr wataqdiir waa shaygiioo la qiyaaso oo takhmiin lagu sameeyo marka waxaa la odhanaya qiyaastii imisaad sidataan waxaanu sidanaa labaatan kiilo haye intaasaa udhigmaysa geedkii iyadoo saaran baa la odhanaya intaasaa udhigmaysa oo geedkii loogu daynayaa amba labadaa geed amba saddexdaa geed amba inta laga soo guraabaa loogu bedelaya labadiiba marka meesha waa la ysku qiyaasay arrintaasi waa arrin mustahnaya maxaa laga soo reebay al almuzabana waana baahi ay u qabaan dadkaasi haddaba taa lafteeda shuruud baa ku xidhan oo xadiiska dambaa sii caddeeyey inaan la inaanay ka badanin khamsatu awsuq waa intii sekada ku baxaysa in laegah ilaa toddoba boqol oo kiilo wax ku dhow lix boqol iyo dheeraadkii lo waynagii toddoba boqol lix boqol inta ka dhaxaysa ilaa lix boqol in ka tar waa inaan khamsatu awsuqin alwasqu laba riwaayado baa jira oo fi ma duuna khamsati awsuqin fi ma khamsati awsuqin wixii ka hooseeya marka waa inaanay khamsata awsuq gaarin ba intaa riwaayadda laga qaadanaya soo inta kale awda kalena fi khamsati awsuqin shan wisqi ayuu baneeyey iyada wax kasii hooseeya xadiiska hore inta hore riwaayada hore tilmaamaysa inaan khamsata awsuq la gaadhsiin marka waxaa la qaadanayaa khamsata awsuqin khamsatu awsuqin famaa duunahu xagga macnaha shan wasqi iyo wax kasii hooseeya ayuunbaa la gaadhsiin kara intaa lagama intaa wixii kasii badan way sii badan kartaay oo dee arrintii laga shakisanaana way sii kordhaysa marka arrintan baahi baa keentay halkaa maxaa laga qaadanaya marka inaan shayga daatadiisa loo diidin marka horeba timir iyo iyo rudab in laysku bedelaa daat ahaan beycu uma noqonaye waxa ka dhalan karaa buu noqonaya soo may waxaa ka dhalan karaya iminka ninka kalluunka inuu badda ka saaro lama diidin oo uu iibiyo lakiin inuu ihahdo kalluunkii isagoo weli badi kasoo saar waan kaa iibinaya baa diiday soo maha ka dhalan kara inuu keeniba kari waayo timirtan geedka saaran rudobkaasi ina intii isleekan waayan ba laga baqanaya xaaladan iyadaad haddaba xaashaa keentayoo waa loo ogolaanaya qofkii an zayd bin haabit radi allahu canhu bin thaabit saxaabiga maxaad ka taqaanaan xaaladiisa waa saxaabi aada macruufe haye ya saxaabiga qur-aanka lagu sheegay dhexdiisa waa yahay haye waa saxaabigii dhaxalka aada u yaqaanay afradukum zaydun saxaabigii dhaxalka saxaabada u yaqaanay nebigu alay slat slam saxaabada mid walba waxbuu ku sheegay inta badan saxaabiga qur-aanka lagu sheegay lakin waa zayd binu xarisa isagu ka duwan yihi waa usama abihi usama bn zayd marka zayd bin thabit waa ansaari isagu waa dhalinyartii qur-aanka waa saxaabadii qoray waa ninkii qur loo diray gacantiisa ku qorayay qur وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رsuل الlahi صلى الله عليه وsلم رkص wuxuu رqsiyey في الcرايا cmtubacyn leebye bkarsiga قiyaasteeda بتqديiriha oo kaylan dee miisa ah oo timira ah. wlmuslim rakasa fi lcariyati yaahuduha ay qaadanayaan buu baneeyey ahlulbeyti qoysku ay qaadanayaan bikarsiha qiyaasteeda ay ku qaadanayaan oo tamran timira ah. dabeetna yakuluunaha marka iyagu timirtii bixiyaan yakuluunaha ay cunayaan ruaban xaala ay ruabta ay cunayaan iyagu ruab ahaan ay u cunayaan ay u baahan yihin maxaa ku baxay markaa meesha hadday leeyihin inaanu ka ganacsanaanu doonayna ruksadan waxaa loogu rugseeyey baahiday u qabaan rudabka laakiin hadday idhahdaan waxaanu doonaynaa niyo timirtana aan ugu raagtaye inaanu ganacsi ka galno tan tan noogu bedel lama ogola markaa xaaraanta halkii bay ku noqonaysaa musaabanadii bay noqonaysa an abi hurayta radi allahu canhu ana rasuula lahi sala la ala sl kas cusbay fii bayc lcaraaya rudabka timirii lagu bedelo ayuu baneeyey bikarsihaa ay bitaqdiirihaa qiyaasteeda oo min atamri timira fii ma duuna khamsati awsuqin wixii ka hooseeya shan wasqi aw fii ma khamsati awsuqin ama shan owran waxaa markaa culimadu shuruud ay ku dareen inaanu lacag haysanin anlaa yakuuna cindahu nuquud hadduu lacag haysto waa inuu dee rudabka toos ugu iibsado waxaa kaloo shardiga ah, shuruudda ka mid a ah, ataqaabud qabla tafaruq soo timir timir laguma bedelayo waa la baneeyey sooma arrintaasi waa inay noqoto atamru btamri mila bimilin soo maa mila bimilin ti imika waa la qiyaasay oo wiii intii kale waa tan la ruseeyey laakin maaa maxaa meesha yaala yadan biyadin waa in laysku bedela marka intaa geedkaa isoo gur amba uu sidaa kaga bedesho u ka qaato iyagoo geedka haddii doona haba kudaysaan waliba dee daahirkiisa ka muuqata xadiiska waxba waa la soo qaadaya waa laga soo guraya markaa qaacidadii culimadu ay sheegi jireen ayuunbu xadiiskani dalwiyeysn dhowr shar ku cilanno ah maa xurima taxriimu maa xurima taxriima alwasaa'il fainahu yubaaxu cinda alxaajati walmaslaxa wixii la xaaraam yeelay xaaraantinimeynta wasiilada in wasiilo wax kale u yahay wuxuu ku banaanaada xaajada iyo maslaxada ayuu ku banaanaada sawirka kasoo qaad asuura sawirka waa la xaaraam yeelay soo maha sawirka sidiisa daatadiisa looma xaaraam yeeline waxaa loo xaaraam yeelay waxa ka dhalan kara oo ah in ilaahay subxana wa tacaala uu isku shabahay qofkiio waxaa kaloo ka dhalan kara in la caabudo ayay wasiilo unoqon karta saa ogood bay rukso uu ku banaananaya sawirkii ku banaananaya xaajo iyo baahi loo qabo marka shahaado ku samaysanayso amba wax kale amba soo laakiin dee khamrigii amba baktigii maanta aada baan u gaajoonayaa xoogaa beryahan hilib maan cunin ku banaanaanaya baahi way jirtaayo waad u baahan tahay laakin haddaad sharaab helayso dee bakti laguma ogolaa soo maha waa goorma un waa marka daruura ay keensato marka qaacidaasina waa muhiimo wixii wasiilo shay u noqonaya markaan xaaraam yeelo xaaju ku banaanaada xaajadu waa maxay waa baahi darano xooga lakiin aan daruura gaadhsiisnayn shayga daatadiisa la xaaraam yeelayna muxuu ku banaanaayo kale ya ya daruurun buu ku banaanaya daruuraduna wa qofka u dhimanayo meesha ka baxay وعن بن cمر رضي الله عنهma qال wuxuu nahaa rasuul الlahi salى الlه ala sl rsulku wuxuu diiday can beyci thimaari midhaha in leebiyo xataa yabduwa ilaa uu muuqanayo salaaxuha wanaageedu naha wuxuu ka diiday iibkaas can ilbaayici iibiyaha iyo wlmubtaaci iibsadaha mutafq caleyh wa fii riwaayati warin kale waxayd wakaana wuxuu idaa su-ila marka la weydiiye can salaaxiha rasuulka marka la weydiiye salaaxeeda wanaageeda timirta midhaha qaal wuxu ohan jiray xataa tadhaba ilaa ay tagto caahatuhu ay aafatuhu alaafa alatii tusiib athimaar ilaa wixii ku dhacaya xanuunadeeda iyo masaaibteedu ay ka tagaan meesha xanuunada ku dhaca ilaa ay laga aamin noqonayo wa anas maalik radi allahu canhu ana nabiya sala allahu alay waslm naha wuxuu diiday can thimaar midhaha iibkoodu diiday xataa tuzhiya ilaa ay bislaanayaan qiila waxa lagu uhi wamaa zahwuha oo muxuu yahay bisaylkay weli tushi bimacnaa tandij qaala wuxuu uhi taxmaaru way casaanaysaa wa tasfaaru way cawlnaanaysaa amba huruud bay noqonaysaa mutafaqan caleyh walafd lbukhaariy wacan anas bn malik radi allahu canhu ana nabiya sala allahu alay waslm naha wuxuu diiday can bayci lcinabi cinabka iibkiisuu diiday xataa yaswadda ilaa uu madoobaanayo oo madogu isagu ku bislaadaan wa can bayci alxabi firida in la iibiyo ayuu diiday xubuub wixii ah sida qamandigii iyo shaciirkii iyo xataa yashtada ilaa uu adkaanaya isna rawaahu alkhamsa ila nasaa-i wasaxi ibnu xibaan walxaakim ciwaanku wuxuu ahaa baycu lusuli wاhimaar ruksatu fi lcaraaya alcaraaya baynu ka soo baxnay midhihiiba haddana xadiistan ayay ka warramayaan la iibinayay marka qofkii beerta lahaa ee geedku midhuhu usoo go-een midhihii geedka u yaalaan midhuhu marxaladay soo maraanoo mar wali waa qaarac ama waa qaydiino weli may bislaan marna way bislaadeen oo waxa weeyaan marxaladihii bisaylkay marayaan haddaba markaa way kala dudwan yihiinoo qaarkood baa ixmiraar casaan baa ku imanaya qaarna isfiraar baa ku imanaya qaarkood way madoobaanayaan qaarba sibay noqonayaan laakiin say u badan yihiin buu rasuul ka warramay taxmaaru wa tasfaaru inaan labadaas sifoon loo jeedin oo keliya waxaa caddaynaya xadiiskan dambe oo ah xataa yaswadda oo cinabku isagu wuu madoobaanaya midhihii kale xataa yashtadda matalan gelaydii oo kale marbay dee caanihii leedahay oo laga baqanaya inaanay hagaagin oo markay laakiin adkaadaan midhihii kale mar hadday adag sameeyaan shaciirkii burkii kuwa lamidka ah markaasaa la iibinaya muxuu rasuulku ka diiday haddaba caleyhi isalaatu wasalaam kii iibinayo keliya si aan ooloo moodin hadduu qof idhahdo war anaa raalli ku ah iga iibi anigaa sidaan ku qanacsana iga iibi midhaha ah laga iibin maayo waayo arrintaasi waxay wasiilo unoqon karta hadduu xisaab xaqiisiisa u ka tanaasulay dee in cid kale la dulmiyo oo arrintaasi lagu socodsiiyo hadhow khasaaraa ka iman kara markaa qofka ku qancay sharcigu ka ogolaan maayo nahaa can ilbaayici walmubtaac ee almushtari kii iibsadahii labadibu ka diiday markaa mar xataa tadhaba caahatuhu aafadiisu ilaa ay ka baxdo meesha caahadu asalkiisu caahatu fi ljismi haddii la waa marad iyo xanuun dee ku yimaado qofka maaha jirkiisa wey marka midhaha mar baa la rajeynaya inaanu xataa waxba ku dhalanin cayayaan ku dhalanoo dee sidaa ay ku bislaadeen marna waxaa laga baqanaya iyagoo qurux badan haddana hadday wax ku dhalan karaan ama wax cuni karaan an ibn cumr radi allahu canhuma qal wuxu naha rasuul lahi sala la ala sl rsulku wuxuu diiday can beyci timaari midhaha xataa yadhara ilaa uu soo muuqdo soo baxo salaaxuhaa wanaageedii sifadeedii wanaagsaneeda looga jeeday naha wuxuu ka diiday can ilbaayici walmubtaac iibiyaha iyo iibsadaha wa fii riwaayati culan kale waxayd wakaana wuxu idaa su-ila marka la weydiiyey can salaaxiha rasuulka marka la weydiiyo qaala wuxuu odhan jiray xataa tadhaba caahatuhu aafatuhu ilaa xanuunada iyo saaciibta ku dhacdaa ay ka baxay ka tagayso وعن أنس مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى wuxuu diiday can beyc الثimaar xatىa تuzhi ilaa ay bislaanayso qiila waxa wama zahwhaa bisaylkeedu muxuu noqonaya qaala wuxuu ihi taxmaaru wa tasfaaru casaan bay noqonaysaa way guduudnaanaysaa wa tasfaaru waxay noqonaysaa isfiraar baa ku imanaya isfiraarku cawlaanna uu noqonaya casaanna markaa uu noqonaya mutafq aleyh lfd buhaariy an anas malik radi allahu canhu ana nabiya sal allahu alay sl nabgu nahaa wuxuu diiday can beyci nabi xataa yaswada cinabka ilaa uu ka madoobaanayo in la iibiyo wa can beyc alxabi xataa yashtada ilaa uu adkaanayo alxabi marka waa caamo waa waxyaalihii midhaha o dhan waxay culimada qaar ka soo reebeen arrintan haddii qofkii beerta lahaa laga iibinayo tusaalahaan kii geedka laga iibiyey ayaa midhihiina lagaga iibiyey amba wuxu uhi midhahaana gaar iga iibi culimada qaar baa taa sheegay oo iyagu arrimahaa soo sheegay lakin horta inta usuushaa baynu qabsanayna xikmadda waa la iska garanayaayo hadhow labada qof mid baa khasaare ku iman kara mid baa khasaare ku iman kara وعن jaaبir بن cبd للhi رضي الله عنهma qال qاla rasuul الlahi slى الlaه علي sل rsulku wuxuu yihi low bicta haddaad ka iibiso min akhiika walaalkaaga muslimkaa hamaran haddaad midho ka iibiso fa asaabathu ay ku dhacdo jaayixatun masiibo ay ku dhacdo aafa ay ku dhacdo baabi-inaysa falaa yaxilu laka xalaalku ma aha an taakuda minhu inaad ka qaadato walaalkaa shay-an wax inaad ka qaadato bima taakudu maxaad ku qaadanaysaa mal akhiik maalka walaalkaa bikeyri xaqin waxaan xaq ahayn sidaad ugu qaadanaysa rawaahu muslim wfii riwaayati lahu riwaayad kale waxay ahayd u muslim lahaa ana nabiya sala allahu alay waslm nebigu amara wuxuu amray biwadci in la dejiyo aljawaaixi masaaibta wixii ay keenaan in jaaixadu jawaaix jamcu jaayix waxyaalaha islaamka aadka u ilaaliya maalkaa dee ka mid ah oo shanta arrimoodee daruuriga a ah, maalkaa ka mid ah maalkii maalku dee uma dhalecay sidana waata loo baahan yahay waana waxyaalaha isqabsiga iyo dhibaatooyinka keeni kara mararka qaarkood haddaba qof baa ka iibiyey qof kale midhihii geedka saaraabu ka iibiyey way bislaadeen si fiican bay bislaadeen xilligii rasuulka ogolaaday buu ka iibiyey isagoon weli goosan ayuunbaa daad baa weli yimo wixiiba uu gooyiyo uu qaaday jaayixa bay noqonaysaa ama duufaan baa samada kaga yimi o wixiiba habeen keliya amba way gubteen jaaixada waxaa ka mid a gubashada waa warajulu asaabathu jaayixa ijtaaxat maalah xadiiskaasaynu soo mar maxadsantin muxuu ka warramaya xadiiskaas su-aashu inaanay banaaneyn xadiiskii qabiisa ah binu mukhariq laa taxilu asu-aalu ila liaxadin halaahatin ba xadiisku markaa waxaa ka mid ahaa qof masiibo ay ku dhacday oo xoolihiibaaba ka gubtay hal mar aba markabkiibaa ka degan baa lamida haddaba qofkii wax iibiyey si sharciyabuu wax ku iibiyey laakiin qofkii kale ee mushtariga ahaa ayay masiibadaasi midhihii kaga timid xoolihii sidaad u qaadan bu nabig uri alay sala slaam markaa dee waxaa bal waayahaye haddii maanta qof qofuu ka iibiyo alaabuu ka iibiyo si fiican uga iibiyo wax dembi inaanay jirin ay kala qaataan oo banaankaa uula baxuu la tago oo wax masiibo ku timaado lacagtiina u kahaye miyaa lagu odhanaya keen lacagta ya haye nin baa nin ka iibiye neef geela neefkii uu iska caafimaad qabe marka halkaa markuu maraya wadada ka tallaabaya ila waatan magaalada ah baabuur baa ula yimiyo lagu ka kala dhigay yaa lagu leeyahy haddaba masaladan culimadu isku khilaafeen xadiiskan mxuu maxaa laga qaadanaya qofkiio si fiicanta midhihii uga iibiyey haddana masiiba ku timi maxaad ku qaadan bu nebu uri ala sla slam culimada qaar ba waxay ku qaadeen ku qaydeen waa qabla buduwi salaaxiha ninkani qalad buu galayoo midhihii oo aan weli saan u hagaagin ayuu ka iibiyey oo nahyigaasu ku dhacay waxay markaa culimadu u badan yihiin haddii uu qofka si fiican looga iibiyo dee min baab ixsaan ixsaanka lama xidhin taasi iyado waa gaar de wiiiba mar hadi waan kaaga timid lacagtiin waan kuu celinayay dee i kale dee dad kalaba caawinaya waa tusaashiiba loo baneyey qofka laakiin xadiiska daahirkiisa waxa laga qaadanaya marnaba inaanu ka qaadanin oo intuu wax si fiican weliba uga iibiya xadiiska laga qaadanaya inuu haddana rasulka falaa yaxilu laka an taakuda minhu shay-an marka dee axaadiista kale iyo adilada marka la isku geeyo qofkii dee way way banaanta lakin rasulku ala slat slaam wuxuu amray kolleyba amr biwadci jawaaix wixii qadiyadano keliya maahe si guud wuxuu u amray in jawaaixda iyo dhibaatooyinka noocaas ee masaaibta dadka ka jiro wixii ka baabi'inaya ee lama filaanka ah samada ka imanaya amba wax lamid a ah. in in layska cajiyo wadcigu waa shayga marka laga dejiyo wadaca canhu addayn daynkiibuu ka dejiyey waxbuu ka daay wey marka marka biwacdiljawaaye inaan laga qaadan qofkaas taana waa laga qaatay culimadu qaacidana bay kala soo baxaan oo la ihahdo wadcu aljawaaix aljawaaixna waa jamcu jaayix an jaabir bn cbdillah radi allahu anuma qal wuxu naha rasuul lahi sala la ala wuxuu diiday qaala rasuulu lahi sala la ala sl rasulku wuxu low ka iibisa min akhiika walaalkaaga muslimka tamaran midho fa asaabatu jaayix jaa-ixadaasi ay haleesho masiibadaa ku habsatay hadday ku dhacdo sida gubasha oo kale falaa yaxilu laka xalaalkuma aha an taahuda minhu inaad ka qaadato shay waxbaba inaad ka qaadato bima taahudu maxaad ku qaadanaysaa maal akhiik bigeyri xaqin si xaq daraa maxaad ugu qaadanaysaa culamada qaarkood baa waa intaanu markaa lacagtii aan la kala qaadan ee weli geedkii ay midhihii ay aanu gacantiisa usoo gelina waa la yihi wa fii riwaayati lahu ana nabiya sala lah alay slm wfii riwaayati warin karo lahu ay limuslimin muslim u ahaatay ana nabiya sal la ala sl nbigu amra wuxuu amray biwadci in la dejiyey aljawaaix masaaibta wixii ku yimaadeen midhahaasoo kale marka waxaa la odhan karaa oo kale qadiyadan waa gaar masladaasa laga soo reebay wa can ibni cumar radi allahu canhuma can nabiyi sala allahu alay slm qala wuxu uhi man ibtaaca nakla ninka timir iibsada bacda an tuabara man ibtaaca ninka iibsada naklan geed timireed ninka iibsada waa timirta laftigeed geedka laftigiisa imika ee shajara nakl bacda an tuabbara ay bacda an tulaqaxa marka la tallaalo kadib fa hamaratuhaa midhaheedu lilbaayici iibiyihii bay u ahaatay alladii kaasoo baacaha iibiyey ilaa an yashtarida inuu shardiyo mooyaane almubtaacu iibsaduhu inuu shardiyo uun mooyaane bayc usuul buu imikana sheekhu xadiiskan usoo qaatay oo waa la kala iibsan karaa geedkii oo qofkii de isagaa la baxaya hadduu doono marka si aan hadhow la iskugu qabqabsanin mar timirta waa la tallaalayoo sidan dee dhirta kaleba loo talaalo talaalka ma garanaysa ya way markaa midhihii marka la tallaalo baayaca iskale bu nabigu yuri alay iibiyaha waayo isagaa de dadaal ku bixiyo waa xaalad ay bisaylkooda soo dhawiye waqti baa kaga baxay kharash baa kaga baxay geedkunbuu qofkan iibsaday leeyahay midhaha waktigaa la taalaalay kadib isagaa waxaa iskale iibiyihii laakiin hadduu shardi ka dhiga markay kala iibsanayeen oo idhaahdo aniga geedkaa iyo midhaha saaranba waad iga iibinaysaa dee markaa maxaa noqonayaa muxuu noqonaya waa shardun fi lbeyc soo waa shardi beyc dhexdiisa yimid waa la fulinaya shardi xaaraano mar haddaanu ahayn waxaa iskale iibsadihii markaa lakiin asalku haddii labada qof ay isqabsadaan oo aan hadhow la ysku qabsado waxaa leeyahay war ninkaasa iskale iibiyaha e iskale maxaa laga qaatay qabla an tuabar intaan la tallaalin yaa iska yeelanaya markaana yaa yeelanaya almushtari baa leh waay isagay hawl badan kaga bixi doontaa imika an cumar radi allahu canhu an nabiy sala lah ala sl qal wuxu man ibtaca ninka iibsada nahlan geetimireed ninka iibsada bacda an tuabara bacda an tulaqaxa talqiix markii la tallaalay amba la bacrimiyey kadib fahamaratuhaa midhaheedu lilbaayici iibiyihii ba iska leh alladii kaasoo bacaha iibiyey ilaa mooyaane an yashtarida inuu shardiyo almubtaacu ibsaduhu inuu shardiyo mooyaane u hahdo midhuhuna way gu jiraan wallahu aclam aka towfiq wasalamu calaykum